bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu bacثu khaalidi ilى bani jadiima fasalkan wuxuu uga hadlayaa diristii nebigu uu diray khaalid bin اlwaliid oo uu u diray qoladan la yidhaahdo bani jadiima waa bifatxi اljiin wa kasri jadiima weeyaan ayb dabdigaas baa marka ibnu xajar uu sheegay ilaa bani jadiima diritaankii uu nebigu markaa kuwa qaalib uu u diray qoladaas bani jadiima marka waxay deganaayeen maka meel u dhow oon aad uga fogeyn waa yanii dhinacan yaman xaggeeda dhinacan yani yalamlam xigto ayb meelahaas marka yalamlam ayay deganaayeen xigto ayb marka wuxuu leeyahay nebigu sal l slam khaalid buu u diray iyagii iyo khaalid baa marka wax kala qabsadeen wa kaana fii jumlati tilka albucuud wa kaana waxaa ka mid ahaa fii jumlati tilka albucuudi bucuudtaas yanii kuwaa la dirayo waxaa ku dhex jiray si guud ahaaneed loo diray waxaa ka mid ahaa bacu khaalidin khaalid ergadii lala diray ama ciidankii lala diray ilaa bani jadiima loo diray alladiina qatalahum khaalidun khaalid uu dilay xiina dacaahum markuu ugu yeeray ila alislaami islaamka faqaaluu waxay yidhaahdeen saba'naa waanu iilannay oo waan leexannay walam yuxsinuu ma aynan hagaajinin oo maynan hagaajinin an yaquuluu inay dhahaan aslamnaa ayb fawadaahum rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa diyeeyey diyadoodii buu bixiyey wa tabara'a waana ka beri noqdo waa iska fogeeyey min saniici khaalidin khaalid waxa uu sameeyey bihim iyaga uu ku sameeyey qisadan bukhaari baa fii saxiixii ku warinayo kitaabu lmaqaazi waxay ahayd nebiga sala allahu calayh ali wasalama ilaala ayuu diray ciidan khaalid buu madax uga dhigay ciidankii khaalid meeshii bay galeen nimankii nimankii marka hubkoodii bay soo qaateen iyagana bani jadiima khaalid waa hareereeyey markaasay waxay yidhaahdeen saba'na saba'na iyaga marka waxay maqli jireen qofkii muslimaba in la dhihi jiray saabi oo dadka markay islaamaan oo diinta nebiga raacaan quraysh waxay u taqaanay saabi qof yacnii markaa diintiisii ka leexday ereygaas bay u yaqaaneen marka saabi qofkay iyagu dhahaan agtooda wuxuu ka ahaa muslim bimacnaa muslim buu ahaa nimankan marka waxay maqli jireen uun dadka soo islaamo in la yidhaahdo saabi qof kastoo soo islaamo in saabi in la yidhaahdo iyaga marka waxay rabaan inay yidhaahdaan waan islaamnay waa islaamnaydii waa gara oo ma aysan aqoonin ma hagaajin karin markaasay waxay isticmaaleen wixii ay dadku dhihi jireen markaasay saba'naa saba'naa yidhaahdeen khaalidna markaa saba'naadii ugama leexanine waxa uu yidhi waa maxa hubkaan hubka maxaad u wadataan markaasay yidhaahdeen cadow aan lahayn oo meelaha joogo ayaan hubka u wadannaa isagaan marka iskaga difaacnaa idinkana waxaan idiin malaynay dadkii aan isdagaal isdagaalami jirnay hubkii bay iska dhigeen waa ka qaaday khaalid nin walbaa marka waa la xirxiray iyagii baa laysku soo ururiyey nin walbaa nin ayuu u dhiibay marka khaalid nin kastaa nin buu ku fayliyey oo u dhiibay markaana waxa uu yidhi ou amray nin walbaa ninka uu hayee maxbuuska ha dibo ibnu cumar isagu waa diidayoo waxa uu yidhi maya ma dilaayo ilaahan ku dhaartay inaanan dilaynin saasuu yidhi marka ma dilin ibnu cumar xadiidkiisana bukhaari baa warinaayo waa diiday inuu dilo maadaama eraygan saba'naa uu yahay eray muxtamal ah oo ay dhici karto qofkaani inuu islaamnimo ka wado aynanna dhici karin ixtimaal haddii uu yimaadana qofka inaan loo dilin la hubsado in la hubsado yani intaan qudha laga jarin jarinoo la dilin in la hubsado ibnu cumar baa marka sawaabkii marka yeeshay nebiga markii loo geeyey arrintii allaahuma innii abra'u ilayka mimaa sanaca khaalidun buu yidhi ilaahu aniga waxaan beri kaaga ahay oonan shuqul ku lahayn khaalid waxa uu sameeyo dadkaa ku sameeyey khaalidna marka can ijtihaadin ayuu wuxuu ku sameeyey dadkan ku laayey maadaama aslamnaana laga waayey laa ilaaha illa diina laga waayey khadaab isagu wuxuu yidhaahdaa waxay iska weyneeyeen inay aslamnaa dhahaan nooc takabura oo aan islaamka lagu soo gelin oo ka arkay khaalid binaan calaa daalika ayuu marka ku waday oo khaalid uu ku dilay ee saba'naana de eray lagu islaamo ma aha aslamnaa ama aslamtu lilaahi iyo laa ilaaha illa allahu yaa lagu islaamaa ereyga daahirkiisiibuu iskaga dhegay khaalid waa ijtihaaday inuu dilo ayaa marka uu ijtihaadkiisu noqday dabadeedna marka waa nebigu ficilkaa marka waa iska fogeeyey taana marka waxaa laga qaadanayaa ixtimaalka inaan dadka lagu dilin waxyaabaha ay sidanna suuragal saanna suuragalta inaan dadka lagu dilin lagu cuquubaynin qaacidada cumar bnu alkhadaab laga wariyeyna waxay tahay alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati cafiska oo lagu gafo ayaa wuxuu ka khayr badan yahay ciqaabta in lagu gafo yacnii qof aan ciqaab lahayn intaad dili lahayd qof ciqaabta mudan in layska daayaa room haddiiba la gafaayo ayb bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdaan kun gaal oo nolosha loo daayo ayaa waxay ka sahlan tahay in hal nin oo muslima islaam ahaa in la dilo ayb dilka marka qofka muslimka iyo kunka la daynayo iyagoo gaalo ah haddiiba mar lagu shakiyo hal inta la dilaa dhib badan hal ninoo muslima dilkiisiyaa dhib badan ayb inahaas oo dhan baa marka ay sheegaan waxyaabahaas marka ku tacalluqo gaalaysiinta iyo dilka iyo waxay u baahan yihiin tatabud iyo ka fiirsasho aad u badan xuduudda iyo cuquubaadka cuquubaadkao dhanna sha'nigoodu waa sidaas qaacidada xuduudda u degsanna waxay tahay inahaa ina alxuduuda tudra'u bishubuhaat xuduudda waxaa lagu riixaa shubhada haddii meeshii ay taallaba shubho nooc un shubho ah ama shaki ah meesha hadduu soo galo waa la iska daynaya cuquubada ma lagu degdegayo iyada iyadoo isagoo dembiilaha hadduu doono ha iska fakado intii la dili lahaa ama la waxyeelayn lahaa qof beri ah khaalid marka nebiga wuxuu ku qabsaday waxay tahay cadamu tahabutkaas inuunan hubsanin nimankan wuxuu awood u heli karay inuu xirxiro uu yidhaahdo saba'naa maxaa ujeedaan markaa wixii ay yidhaahdaan uu ku xukumo ibnu xajarna saasuu cabbiray macnaha uu cabbiray waxa uu yidhi waxa nebigu uu ku qabsaday ee khaalid nebigu uu ku eedeeyey waxay noqotay tahabut la'aanta inuunan aad u hubsanin haswadan cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid ayaa isku hadal dhaafay oo cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku jiray dadkii diiday dadkan in la dilo markaasuu khaalid marka hadal kulul is yidhaahdeen khaalid marka cabdiraxmaan iyo khaalid cabdiraxmaan baa fadli badnaa saabiqana islaamka ku lahaa waxaa la wariyey marka nebigu inuu yidhi khaalid uu ku yidhi war asxaabtayda ii dhaafa waladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban <coughs> maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu waxau yidhi asxaabtayda ii daaya ha caynina asxaabtayda khaalid buu ku yidhi isagoo khaalid asxaabta nebiga isagaba uu ka mid yaho la og yahay ayb midkiin haddii uu bixiyo buurta uxud oo dahaba ma gaaraayo iyaga mid ka mida koombo uu bixiyey qur-aankana waa ka ku yimid laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu daraja ayb oo dadkii marka khaalid yanii wuxuu isla fatxigana sulxu lxudaybiya laga wadaaye bacda alxudaybiya u islaamay khaalid cabdiraxmaanna qabla alxudaybiya u islaamay ma isu dhowo fadliga xaggiisa ayb fawadaahum markaa wuxuu yidhi wa fii jumlati tilka albucuuhi dirmadaa uu nebigu kala diray ciidamada waxaa ka mid ahaa bacثu khaalidin khaalid diristi uu diray ilaa bani jadiima uu u diray aladiina qatalahum khaalidun kuwaasoo khaalid uu dilay xiina dacaahum ila alislaami markuu ugu yeeray faqaaluu saba'naa ayb marka waan islaamnayay ka wadeen iyagana ayb macnahaasa ixtimaashaa marka kelimad gaalku qofkii gaalka ahaa hadduu ku dhawaaqo kelmad tusi karto islaamnimo haddii uu ku dhawaaqo ma lagu degdegayo waa laga istaagaya kelmaddan maxaa ujeedaa baa laleey hadduu islaamnimadii ujeedana waa ku badbaadaya haddii aan ujeedinna markaas kadib yaa wixii cuquubaa lagu samaynaya tatabut baa marka ay keeni ugu yaraan marka dhiiggiisa awal wahla waa ku badbaadaya ayb walam yuxsinuu ma aynan wanaajinin an yaquuluu inay dhahaan aslamnaa fawadaahum rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waa diyeeyey oo diyadoodiibuu bixiyey ayb marka qofku yanii ciidanku wuxuu halleeyo diyadiisa dabcan waxaa weeyaan marka in amiirku uu bixiyo oo markaa isagu markaa wixii ijtihaad saas oo kale ku hallaabo xaggaas in laga bixiyo ayb watabara'a nebigu waa ka beri noqday min saniici khaalidin bihim khaalid waxa uu ku sameeyeyna nebigu waa ka beri noqday taana marka waxay kutusaysaa oo laga qaadanayaa iyadana in khaalid yacnii eh, qofka wax in looga beri noqon karo waxyaabaha qaarna loogu yacnii lagu lagu jeclaan karo isagoon la wada gooynin in waxyaabaha qaar lagu nici karo ama lagu diidi karo ama loogu caroon karo yay tusaysaa nebigu markaa ficilkaabuu ka beri noqday khaalid ibnulweliid dhammaantiis kama beri noqonin maadaama nin saxaabiya oo yacnii ijtihaad ku gafay oo ahaa waxaa kaloo tusaysaa dadka markaa dagaalamaayo ama yacni bani aadamku gaf inuusan ka marnayn oy dhici karta marka in gafaf uu ku dhaco haddii sawaabkiisu badan yahay gafkiisu yar yahay dhinacaas sawaabka unbaa marka u badanaya haddii gefkiisu badan yahay ama isagoon baahal waxba u ahaynba haddii marka yacnii umuurihiisu ay u badan yihiin dhanka khaladka sawaabkiisu yar yahayna haddee nin markaas waxaa weeyaan wax fasaadinayo oo xallaynayo hadba marka bani aadamku khalad kama marnaado khaladkiisa sidaa ayaa loo xukumaa bacu khaalidin khaalid diristii nebigu uu diray ilan cuzaa ou u diray sanamkii cusaa la dhihi jiray soo dudumintiisa in lasoo baabi'iyo markii nebigu ma ka qabsadee dee carab oo dhan gacan uu ku dhigay waxyar mooyaane wuxuu bilaabay aahaartii shirkiga inuu baabi'iyo sanamkaa marka cuso la dhihi jirayoo qurayshi caabudi jirtay ayaa marka khaalid uu u bixiyey inuu soo dumiyo sanamkaas ayb wa kaana aydan marka khaalid weli shaqooyinka waa loo dirsan jiray waqtigii nebigu iyo waqtigii abubakar waqtigii cumar saa unbaa wa kaana aydan wuxuu ahaa fii tilka albucuuhi bucuusta dad ciidamada uu bixiyey waxaa ka mid ahaa bacu khaalidin aydan diristii uu khaalid bixiyey ciidankii khaalid lagu bixiyey ila alcuzaa loo diray meeshaa cusa layra sanamkaas wa kaana beytan wuxuu ahaa guri tucadimuhu qurayshun quraysh ay weynayso wa kinaanatu iyo kinaana iyo wajamiicu mudar fadamarahaa waa baabi'iyey radia allaahu canhu allah ka raalli noqdo min imaamin imaam iyo washujaacin geesi xaggii allah ka raalli noqdo ayb waa ammaanay marka halkanna maa marka meesha haddii lagu qabsaday qaalib ama khalad xaggaas haddii uu ku galay maahan yacnii in imaamadiisu iyo diintiisa iyo ay hoos u dhacayso maahan khaladku bani aadam uu yahay wanaaggiisaa badnaa marka halkaas baa marka laga raaca sanamkan marka cusa burburintiisa khaalid waxaa nebigu uu usoo sheegay inuu ku arkay meeshaasi cajuuso timaheedu markaa ay kala daateen yaa guriga uga soo baxday markuu guriga duduminayo markaasaa nebigu waxa uu yidhi tilka alcusaa middaas meesha ka soo baxday waa cusihii lagu caab axadkii lagu caabudi jirayba waa kaas waa shaydaankaas ayb taa marka culammadu waxay ka qaateen meelaha ilaahay qayrkiis lagu caabudo oo al-axwaalu shaydaaniya ay ku badan tahay axwaasha shaydaaniga ah shayaadiintu inay soo xaadiraan si cibaadada iyaga ugu dhacdo ayb hadday noqon lahayd qubuurta ilaahay qayrkii la caabudaayo hadday noqon lahayd asnaamta hadday noqon lahayd guryaha dadku iyo boqcooyinku ay dadka u tagaan cibaadada iyo nadarka iyo gowraca ay ku sameeyaan shaydaan baa mar walba soo xaadiraayo imaanaayo shaydaankaasoo marka cibaadadu inay isaga u dhacda ayuu rabaa qisadan marka waa u deliil oo naagtaas meesha ka soo baxdo nebiguna shaydaankii lagu caabudi jiray ou ku tilmaamay waa u deliil waxaa kaloo u deliil ah xadiidka muslim uu warinayey min xadiidi camar ibni cabasa qoraxda markay soo baxayso wuxuu sheegay nebiga fa innahaa tatlucu bayna qarnay shayaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooday ka soo baxaysaa qoraxda wa xiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi dadka qoraxda caabudaana markaa u sujuudo shayaanku marka qoraxdu markay dhacaysay markay soo baxayso halkaabuu tagaa labadiisa gees dhexdooday ka dhacaysaa ka soo baxaysaa halkaabaa marka cibaadadii si ay isaga ugu dhacda marka sujuudda si isaga ay ugu dhacdu rabaa marka qofkan marka markuu nadarka samaynayo iyo marku qubuurta dawaafayo iyo marka uu yacni ilaahay qeydkii u qayshanayo iyo meelahaas ee la leeyahay qabri mujarab ah waayo wixii lagu yacnii ducadii lagu sameeyo iyo nadarkii lagu galo lama waaye iyo shaydaankii baa marka ku raaxaysanaya waxaas suuratul ancaamna ilaahay uu ku sheegay yaa macshara aljinni qad istaktartum min alinsi wa qaala wliyaa'uhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lanaa jinnigii marka waxaa weeyaan waa in badan oo insigii baad duufsateen baa laleeyay markaas insigii waxay leeyihiin jinniga xiriirka lalahaa iyo shayaadiinta rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin ilaahu qaarkeen qaarka kaleu ku raaxaystay annaga laftirkeenna dana adduunyaan ka gaarnay oon ku helnay shayaadiinta annaga noo khidmaynaayeen ciddaan ku dirnay aadaayeen wax haddaan ka barin yacnii waxyaabo badan bay noo keenayeen waxyaabay noo fududaynayeen marka waa isku raaxaysanay bay leeyihin ayb shayaadiintu marka saasaa xaalkoodu uu yahay ayb waxaa kale marka tusaysaa muhimmad weyn inay tahay oo nebigu inuu ciidan inta diray sanamkaa in lasoo burburiyo darteed uu u diray isagoo xaqa alla weynaynaayo waxa ilaahay xaqiisa yacnii meel ka dhaca ku ahna zuulinayo baabiinaya marka masalada mas'alo muhima inay tahayo dadku inay marka saa u haystaan yaa la rabaa ayb <coughs> oo aan laga dhigan nin mas'alo basiid ah meel ilaahay kayrkii lagu caabudayo maahan wax fudud ma aha ayb iyadaa ugu owlaysan in la baabi'iyo dadka indhahooda laga qariyo ayb alimaam ibnuulqayimna meelahan wuxuu aad u keenay inay ku dhex baxfiyey qubuuraha sidaasoo kale la weyneeye la caabudee wax laga baryo ee nadarka laga xirto inay waajib tahay qofkii qudre u leh inuu baabi'iyo uu zuuliyo amwaasha loo nadrayna iyo xoolaha meeshaas la dhigay ee nadarka iyo shardi ahaanta loogu keenayna in la qaado masaalixda muslimiinta iyo junuudda islaamka in lagu nafaqeeyo sidaabaa zaadulmacaadka uu ku sheegay wuxuuna tilmaamay awjab اlwaajibaat inuu yahay waajibaadka kan ugu waajibsan faslu wakaana cikrimatu bnu abi jahlin cikrima wuxuu ahaa qad haraba ila اlyaman yaman ayuu u cararay markii maka la qabsaday falaqiqathu imra'atuhu naagtiisii baa soo gaartay wa hiya muslimatun iyadoo muslimad ah wahiya ummu xakiimin bintu اlxaari ayb weeyaan ibni hishaam faradadhu way soo celisay biamaani rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga magangelye ay uga qaaday iyo nabadgelye ay uga qaaday bay ku soo celisay fa aslama waa islaamay waxasuna islaamuhu islaamkiisana waa hagaagay cikrimatu bnu abi jahl nin geesiyana waa ahaa wakadaa safwaanu bnu umaya sidaasoo kale u ahaa kaana qad fara ila alyaman yaman ayuu u cararay fatabicahu saaxibuhu fi ljaahiliyati ninkii jaahiliyada ay saaxiibka ahaan jireen baa ka daba tegay cumayr bnu wahbin <coughs> biamaani rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga magangelyadiisa ayuu ku keenay isaguna faraddahu waa soo celiyey wasayarahu sala allahu calayh waali wasalam arbacata ashhurin nebiga wuxuu iska sii daayey uu socodsiiyey afar bilood marka safwaan markii la keenay hore kama islaamin dambe xataa afar bilood buu iska joogay ayaa nebigu iska fasaxay falam tamdi maba soo wareegin afartii bilood ma dhammaanin xataa aslama intuu ka islaamayba afartii bilood ka hor buu islaamayba waxasuna islaamuhu radia allaahu canhu isagana islaamkiisu waa hagaagay faslun qaswatu xunayn dagaalkii xunayn dagaalkan xunayn xikmad weyn baa ku jirtay ee xikamkiisa aad bay u fara badnaayeen waxaa ka mid a xikmooyinkiisa in allah subxaanahu wa tacaalaa ciidankii tobanka kun gaarayay ee maka gacanta ku dhigay ee qabtay oo ilaahay u fududeeyey oo nebigiisa uu hogaaminayey ee iyagu haniimo ka waayey meeshaas ilaa maka xoolaheedana lama qaybsanin guryaheedii lama qaybsanin fatxi weynna waa ahaa guul weynna way ahayd waxba lagama soo helin meeshaas xoolo lagama soo qaadanin dagaalkan buu ilaahay marka u darbay oo u keydiyey wixii xoolo halkaa ku jiri lahaa ama ay ku waayeen meeshaas inuu alla subxaanahu watacaala meel kale ka siiyo qoladan hawaasin ayaa marka qalbigoodii waxaa la geliyey marka inay nebiga iyo asxaabtiisa la dagaalamaan waana qolooyinkii carabtee u dhinnaabay ahaayeen dagaal baa marka ay soo galeen marka dagaalkaas qaabka aan arki doonno waxay ku soo galeen naagihii iyo ilmihii iyo lo-dii iyo geelii iyo arigii iyo maalkii kulli waa soo qaateen si qofna uusan uga cararin dagaalka ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay xoolahaas tirada badan ee lo-da geela ariga ee dahab fido xoolo waxay lahaayeen iyo degmadoodaba muslimiinta inay gacanta ku dhigaan wixii maka laga qabtayna ay halkaa ka helaan xigmad waa taabay ahayd xigmadda labaadna waxay ahayd dadka iyagu marka mako oo qurayshi degganayd qurayshna carab waxay ka ahayd la ogaa dadkii marka gacanta ku dhigay ayaa waxaa laga jebinayaa waxaa la rabaa inay tawaaducaan rasuulka isagu markuu mako gelaayay waa foorarinayo madaxiisa waa soo marnay ciidankan marka guushaas weyn helay ayaa waxaa loogu talagalay in dagaal kale oo adag allana inay u baahan yihiin si loo tuso ayaa qoladan marka hawaasin ayaa lagu salladay ayb oo weliba markii ay ismahadiyeenoo xagga tirada iyo guusha labaiyo toban kun bay ahaayeen toban ma ka qabatay iyo laba kun dadkii islaamay ahaayoo soo raacay labaiyo toban kun bis waayay is yidhaahdeen markaan tiro yaraantii waa ka baxdeen walwalkii iyo cabsidii iyo baryadii badnaydoo marka ay alle ula laabanayeen iyo ayaa marka waxay ka yareeyeen markaasay waxay bilaabeen inay yidhaahdaan maanta yaraan mana looga adkaanayo waxay iloobeen marka kaalmadii alle macyadii alle ayay awal haysteen iyagoo saddex boqol abay kun kar ka guulaysteen laakiin macyada alle uga guulaysteen markan dambe marka nimankan dagaal adag bay ku soo qaadeen sidii hal qof oo kale u soo weerareen muslimiinta dadkii marka waa la kala cararay nebiga iyo wax yar baa sugnaaday intii kalena waa firxadeen oo way carareen taa marka waxaa lagu tusaayey iyaga ayaa yacni madaxtaagga ayaa looga jebinayey mar walbana inay dersi baa looga dhigaya xigmaddaana marka waa ku jirtay xigmad kaloo meesha iyadana ku dhex jirta waxay ahayd dagaalkii carab ugu horreeyo lala gala beder buu ahaa kii ugu dambeeyo carab lagu qaadana wuxuu ahaa xunayn walidaalika labadan dagaal mar walba waa laysu garab sheegaa beder iyo xunayn labadooda laqad nasarakum ullahu fii mawaaqina kaiiratin wayowma xunaynin ida acjabatkum karatukum yanii xunayn xagganna waa lagu sheegay ee xagga axaadiidta iyo yanii siirada iyana badanaa isku yanii isku sheegooda aadu u fara badan yahay ayb waxyaabahaas iyo xikim badan buu alimaam ibnulqayim uu xusay meesha uu ku sheegay ay ugu waawen yihiin labadaas xikmad ayb xoolahooda in muslimiinta lagu wareejiyo ay kusoo wareegaan iyo middan kale iyadana tawaaduca in lagu baro oo marna yacni tiro badnaantu inaynan waxba keenaynin la tuso ayb walamaa balaga fatxu makka xunayn marka dagaalkan waa lagu magacaabaayo xunayn marka meeshii goobtii dagaalka uu ka dhacaa xunayn la dhihi jiray hawaasinna waa lagu magacaabaayo qoladii dagaalka gashaa reer hawaasin ahaayeen walamaa balaqa fatxu maka maka furashadeedu markuu gaaray hawaasina reer hawaasin markuu soo gaaray jamacahum maaliku bnu cawf annasriyu ninkaa maaliku bnu cawf annasri ayaa ururiyey reer hawaasin buu isku soo ururiyey faijtamaca ilayhi waxaa u soo kulmay aqiifun haqiif iyo wa qowmuhu banuu nasri bni mucaawiya wa banuu jusham wa banuu sacdi bni bakrin yaa u kulma iyo wa yasiirun wax yar oo min bani hilaal bni caamir ah qabaa'ilkaabuu ururiyey uu soo ururiyey waqad istasxabuu macahum waxay isla saaxiibiyeen oo ay soo wateen ancaamahum xoolahoodii wa nisaa'ahum naagahoodii lianlaa yafiruu saysan u cararin saynan u ordin naagihii iyo ilmihii bay soo wateen dagaalka usoo kaxaysteen ninkan baa marka fekerkaas keenay ayb falamaa taxaqaqa dalika durayd bnu simma ninkaa markau ogaaday uu hubsaday in odayo waayeelo aad geesu aho xeel badan buu ahaa ra'yi bay u wateen keliya ee hadda isagu markaa xoog uma aynan wadanin maa wuxuu yidhi maa lii asmacu ruqaa'a alibili wa yucaara shaa'i maxaan u maqlayaa buu yidhi ariga qayladiisa iyo geela ololkiisaan maqlaaya maxaa dhacay buu yidhi markaasaa la yidhi ninkaabaa geeliyo xoolihii kulli keenay meeshan keenay ayb markaasuu sidan falamaa markuu hubsaday falamaa taxaqaqa daalika kaa markuu hubsaday durayd bnu simma shaykhu bani jusham reer bani jusham odaygooda wa kaanuu qad xamaluuhu waxay ku soo qaadeen fii hawdajin hawdaj baalkan markaa eh, ilmaha iyo naagaha in lagu qaado marka aqalka camal ah ee ratiga la kor saaro ayay ku soo qaadeen likibarihi weynaantiisa darteed maxay saa u soo wateenna tayamunan bira'yihi iyaga oo ra'yigiisa yacni liibaan ku raadsanayo tayamunan iyagoo markaa barakaysanayo oo yacnii faa'iido ka raadinayo bira'yihi ra'yigiisa faa'iido iyagoo ku raadinayo ayb ninkaa markay soo wateen ankara dalika waa ku inkiray arrinkaa calaa maalik bni cawf annasriy ayuu ku inkiray wahajanahu aad buuna u eedeeyey aad buu yacnii ra'yigiisa u foolxumeeyey tahjiinku waa ra'yigaaga marka la fool xumeeyo wa qaala waxa uu yidhi innahaa in kaanat laka innahaa qisadu waxa ay tahay in kaanat laka hadday adiga ku raacdo guusha lam yanfacka daalika arrinkan ku anfici maayo hadday guusha ku raacdona wax ku anfici mayso wain kaanat calayka hadday dushaada noqotona fa ina almunhazima oo adiga lagaa adkaado guuldara ay kugu dhacdo fa ina almunhazima qofka jabay laa yaruduhu shayun waxna ma soo celiyaan ninku hadduu mar jabo naagi iyo ilmo soo celin maayaan wax soo celin karaa male nin mar jabay ayb day markaad aad jabtana naagahan ilmaha waxba tari maayaan waxba kugu soo celin maayaan haddii adiga aad guulaysatana wax kaloo weynood ka helaysaa ma laha ayb waxaradahum wuxuu ku booriyey calaa an laa yuqaatiluu inaynan dagaalamin ila fii bilaadihim war guryihiinna iyo degmadiinna un ku dhex dagaalama buu ku yidhi faabow calayhi daalika arrinkaa way ka diideen watabacuu waxay raaceen ra'ya maalik bni cawf ayb haniim xoolahan baa ilaahay oo u soo kaxaynaya dadkan mu'miniintan xikmada taas weeyaan fa duraydun durayd waxa uu yidhi haadaa yowmun kan waa maalin lam ashhadhu aniga aanan xaadirin walam yaqib cannii anna aan iga maqnaanin yanii maalin isagiina aan iga maqnayn anna aanan goobjoog ka ahaynoo ra'yigeyga iyo taladayda iyo aan walaguwax lagu yani lagu qaadanaynin weeyaan buu yidhi yani maalin guul darro ah ayb wabacaa sala allahu calayh waali wasalam cabdallaahi bni abi xadrad alaslamiya ayuu diray nebiga fastaclama lahu wuxuu u soo ogaaday khabar alqowm qoomka khabarkoodii wa qasdahum iyo meeshay usoo socdaan halkan marka iyadana waxaa laga qaadanayaa de qofku inuu diro qof cayn ah oo wax usoo indhaindheeyo ayb marka ninkaabaa nebigu ninkan buu diray dadka dhexgal buu yidhi warkooda ii keen halkay kusoo fool leeyihiin meeshay usoo socdaan siday yihiin istikbaar soo samee fatahaya'a rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa u diyaargaroobay liliqaa'ihim iyaga la kulankooda meeshana ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa haddii amiirku ou maqlo inay qola ku soo fool leeyihiin oy dagaal usoo ugu soo socdaan oy ciidan u soo ururiyeen magaaladiisa iyo degmadiisa inuu ku suga maaha meeshiisa inuu ku suga maahe inuu iyaga aado sunnadu inay sidaa tahay haddaan wax ka manciyaa jirin way culays kale haddaanu haysanin ayb haddii marka uu arkay in ciidan ay kusoo ay diyaar u soo noqdeen ay ku soo socdaan meeshiisa inaanu ku suginayn inuu iyaga u tago raadsado haddii awood iyo xoog iyo tiradii iyo hadduu haysto ayb isagoo awoodii ilahay inuu meesha ku suga ma ahaayb wastacaara min safwaana bni umaya ayuu wuxuu ka caariyeystay adraacan duruuc camburbiraadyo ayuu ka caariyeystay weli waa gaal markaa safwaan bnu umaya qiila waxaa la yidhi mia miatun weyaan wa qiila arbacu mia afar boqol waqtarada minhu wuxuu ka amaahday jumlatan min almaal yacni maal badan buu ka amaahday ayb wasaara ilayhim fi lcasharatiayb marka tanna waxaa laga qaadanaya safaan markan gaal buu ahaa weliba wuxuu yidhi akasban yaa muxamed muxamedow ma iga booliyeysaa iyo xoog miyaad iiga qaadanaysaa markaasuu wuxuu yidhi maya bal caariyatun madmuunatun maku maku qasbayee waa caariye aan kaa caariyeysanayo hadhowna aan kuu damaanayo inaan kuu soo celiyaad iga taqaanaa ayb halkaa marka fuqahadu caariyadu marka ma la damaanayaa haddii la talfiyo mase waxaa weeyaan mase waxay raacaysaa wixii wadiicadii iyo ammaanadii oo kale waaye ayb xaalkeedu marka bal hiya caariyatun madmuunatun sifo caariyadu ay leedahay ayb qofku hadduu wax caariyaysto oo wixii baabi'iyo in markaa ama ay ku lumaan in damaan isaga laga rabo ayb saas ibnulqayimna uu rajaxay ayb waxaa kaloo culimmada qaar ka qaateen gaalka dagaalka waxa ku saabsan in loo kaalmaysan karo safwaan bnu umaya isagiina waa raacay nebiga waxaana duruuc iyo qalabkan dagaalkana waa ka amaahdayo waa ka qaatay marka gaalka in hub laga qaadan karo inay bannaan tahay taasaa laga qaadanaya hubkii in laga qaato waa bannaan tahay laakiin yaa loo qaadanaya hubkan gaalka inaa inta hub ka soo qaadato muslim kale u qaadato taas lama ogolkhaa'innimo waa midaan laakiin inaa iyaga intaad hub ka amaahato gaal kale adoo la dagaalamaya aad ugaga amaahato taasaa bannaan ayb laakiin inaad isaga ka qaadato waa bannaan tahay marka laleeyahay muslim u qaada maahan macnaheeduna ayb taas marka inay bannaan tahay baa laga qaadanaya marka ninkanna nin nebigu uu ka adag yahay buu ahaa sida muuqanaysa maiga xoogaysaa buu leeyahay soo ma aragtid marka fardi ama wax lamida in wax laga qaato ama yacnii sidoodaba in wax laga qaato hub laga qaato gaalo kale layskaga dhiciyo inay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay baa laga qaadanayaa xadiidkan ayb wa ilayhim fi اlcasharati اlaalaafi tobankii kun aladiina kaanuu ahaayeen macahu nebiga la jireen fi lfatxi fatxu maka kula jireen ayuu nebiga la socday iyo wa alfayni laba kun oo min dulaqaa'i maka dadkii maka laga sii daayay oo nebigu uu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa ee maka markaa ku islaamay laba kun ah nebigu watay kun iyo laba boqolabayo toban kun bay saa ku yihiin labayo toban kun ayb washahida macahu safwaanu bnu umaya safwaanu bnu umaya wuu xaadiray nebiguu la xaadiray xunaynan xunayn wa huwa mushrikun isagoo mushrig oo gaal ah marka markaa gaalka la kaalmaysanayo waxaa weeyaan dee in isaga laga talada ciidanka waa inay marka muslimiinta ushee usha haystaan ayb dadka qaar baa marka qisadan waxay u deliishadaan in gaalka la kaalmaysan karo eh, yacni si iska mudlaq camal ah si iطlaaqa ah maya shuruud baa jirto bacdi ahlilcilmina waxayba leeyihin maba bannaanaba in la kaalmaysto laakiin xadiidkan macnahaasuu sheegayaa laakiin macnaha uu tilmaamayo marka dawaabid dawaabid buu leeyahay ama quyuudaad dawaabiddana waxaa ka mid a dabcan talada inuusa isagu lahayn haddii gaalku uu talada leeyahay oo muslimiintu ay ku daba fayshan yihiin isaga de meeshii maxaa marka liiclaa'i kelimatillaahina kama jirto muslimkii marka isagii baa laga faa'iidaystay kaas marka la baabi'iyona isagaa lagu soo noqonaya waa wax hadda adduunyada ka jiro kale taas iyo marka middan isma laha takhdiidka iyo maamulka ciidanka iyo amarka ciidanku hadduu gaalku haysto maya raayo noocaas oo kalea qof muslima inuu ka hoos dagaalamo ma banaano ayb wadalika fii shawaal bay ahayd min hadihi sana ayb bishii shawaal hal bil kadib markii maka la furtay wastakhlafa calaa makata maka nebigu wuxuu ku dhaafay cataaba bna asiidi bni abi lcays ibni umayata bni cabdishams walahu naxwu cishriina sana labaatan jir meelaha isagoo ah wamara sala allahu calayh waali wasalam marka labaatan jir madiino nebigu marka uga tegay maka magaaladii magaalo aad u weyn oo hadda dhow la furtay oo bilba aan la joogin iyada dhanba ayuu wuxuu uga tegay ninkaa cataab ibni asiid labaatan jir bowna ahaa meelahaas marka labaatan jirku qofku sida uun u koro iyo wadada uu ku koro iyo dawaacidiisay ku xihan tahay ayb iyo daweynaan iyo ma kala lehee dawaacidiisa iyo kartidiisay ku xihan tahay wamara sal اllahu calayh waalih wasalam nebigu wuxuu maray fii masiirihi socodkiisa daalika kaagaas ah calaa shajaratin geed yucadimuha almushrikuuna mushrikiintu ay weynayn jireen yuqaalu lahaa la yidhaahdo daatu anwaad geed daatu anwaad la yidhaahdo oo mushrikiintu ay jireen oo say ku weynayn jireenna waxay ahayd dagaal markay u socdaan seefahay suran jireen iyagoo markaa barakaysanayo isdhahayo geedkan seeftii la suro bis waayo waa lagu guulaystaa ayb kaasaa marka ay soo mareen fa qaala bacdu juhaali alacraabi reer baadiyihii markaa islaamay ama dadkii islaamka ku cusbaa qaarkood ayaa markaa waxay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad nebi allow daatu anwaad noo sameey kamaa lahum mushrikiintuba say u leeyihiin daatu anwaad innaga yacnii sida gaaladuba mushrikiinta geeddaas ay u qabaan annaguna mid kaloon seefaha surannoon barakaysanno noo samee oo daatu anwaar la mid ah <clears throat> fa qaala nebigii wuxuu yidhi qultum waxaad tidhaahdeen waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye kamaa qaala qowmu muusaa muuse qowmkiisu siday dhaheen oo kale ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markii alla soo badbaadiyey fircawn uu ka soo badbaadiyey waxay yidhaahdeen muusow ilaahye noo samey reer fircawn ba ilaahiyey lahaa jireen say iyagu ilaahye u lahaayeen annaga ilaahye noogu samey latarkabunna sanana man kaana qablakum yacnii arrintan waxay u dhigan tahay war yacnii arrintani waxay u dhigan tahay ilaahye noo sameeya <coughs> warkan hadda aad i tiraahdeen ilaah noo samee idinkoo idhahayoo kale waayo buu yidhi nebiga isagoo masaladan weynaanteeda garwaaqsiinaya latarkabunna sanana man kaana qablakum waxaad koraysaan oo koraysaan dadkii idinka horreeya dariiqoodii ayb tanna marka waxaa laga qaadanayaa dhowr waxyaaboodba tan koowaad waxa ay tahay xilligii rasuulka uu noolaa dad islaamka ku cusub oon macaalim badan ka ogaanin in waxyaabo nebigu shirki ku sheegay inay ku dhaceen haddii xilligaa marka dad sidaa ay ku dhaceen maanta maxaad u malaynaysaan marka dad baa waxay ku leeyihiin wax shirki la yidhaha ma jiro dadkan weligood bay muslimiin ahaayeen ma dhici karta waxaas marka taas waa khaldan tahay maxaa yeele nebi moxamedoo nool dadkii carabiga fahmaayey cusaybkaas ay diinta ku cusbaayeen cusaybka diinta ay ku cusub yahay jahli u keenaya waa intaas un jahligiibaa wuxuu u keenay inay sidan dhahaan rasuulkiina marka arrintaa xukunkeediiba u caddeeyey iyaga laakiin lama gaalaysiinin waa mas'alo kale oo nebigu acyaantooda ma ma takfiirinin sababtuna waxay ahayd waxaan ka dhacay qowlkan ka yimid iyo waxaan ay dooneen ay ictiqaadiyeen wax kufriya waa yihiin laakiin jahliga iyaga markaa ku jiray iyo kownuhum ay ahaayeen ayani eh, xadii xadiiii cahdin waa waqtigooda uu ku dhowaa bikufrin ayuu nebiga ugu cudur daaray markii nebigu uu u sheegay kadib haddii ay dhihi lahaayeen sidoodii ay ku daa'imi lahaayeenna nebigu waa gaalaysiin lahaa sala allahu calayh waali wasalam ilaa markaa waxbaa loo sheegoo la ogeysiiyey ayb shaykhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaabna macnahaasaa kashfu shubuhaadka uu ku ishaaray waxaana laga qaadanaa buu yidhi qisadan qofka weyn ee wakhtiga fiican joogay inay dhici karta mararka qaar inuu ku dhaco masaa'il shirki keenaya inuu ku dhaco khalad dartiis iyo jahli inuu kula dhaco waa suuroobaysaa buu yidhi laakiin haddii lagu baraarujiyo ee uu ka tegi waayo markaasaa kufrigiisa la xukuma ayb marka qiyaam اlxuja unbaa shardi ah taasaa marka halkaa u ka ishaara waxaa kalay keenaysaa marka waxay tahay meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan barakaadka iyo khayrka ku xirin haddii khayr iyo baraka laga raadiyo laga dalbo oo nafci iyo dur iyo laga raadiyo inay shirki tahay ayb walow dadku hadday doonaan tabarukka u yaqaanaan iyaga tabaruk macnaheedu waa dalabulbaraka barako oo la dalbo tabarukku marka wuxuu u baahan yahay horta meeshan aad ka raadinaysid in khayr yaallo in alla caddeeyo waa tawqiif ile adiga dhagaxaan inuu barako leeyahay ma ogaan kartid aqligaaga kuma ogaan kartid shayga waxa barakada leh waa in qur-aanka iyo sunnada horta ay sheegaan haddii awowgaa iyo aabbaha meelo farfariisan jireen oo iyagu ay u yaqaaneen meeshaa in barako laga soo helo macnaheedu maahan inay barako leedahay maxaa yaele alleh rasuul ma sheegin meesha yaa ku ogeysiiyeen khayr iyo barako ay leeyihiin ayb taaniyan tabaruga ama dalabulbaraka waa inuu cilmiga waafaqsanaado wixii sharciga ku yimaado iyo sida ugu yimaado yaa loo raacaa imaamu nawowi saasuu yidhi kitaabkiisa iyodaax ayb iyo majmuuca laftirkiisa tabarugu waxaa weeyaan barako wax allaale waxay dadka caamadu iska sheegaan maahane waa waxay culummada sharciga ay sheegaan soma <clears throat> alimaam abu shaama oo shaykhu limaam nawowi ahaa isaguna wuxuu leeyahay imaamkaa faqiiha ah waxaa laga qaadanayaa qisadan meel walba oy dadku barakaystaan oo ay maryo ku xirtaan oo ay barako u yimaadaan meel allaale meeshii sidaas ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdo eh wax allaale wuxuu doono ha noqdaane waxa uu yidhi waxaa waajiba in la zuuliyo oo la baabi'iyo ayb la tirtiro sidii nebiguba owdaatu anwaad ka sheegay oo kale innahaa sunan latarkabunna sanana man kaana qablakum waa marka caado jaahili inay tahay buu sheegay albaaciث calaa inkaari اlbidaci walxawaadid buu ku sheegay marka fawaa dhan baa ku jirta meeshan shirkigu inuu ummadaha qaarkood yani dadka muslimiinta qaar ka mida ah inuu jahli ahaan uga dhacay wakhtigii nebigu noolaa aakhiru zamaankana waa dhici doona nebigu wuxuu yidhi laa taquumu saaca xataa taطariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa ma dhacaysa buu yidhi saacadda ilaa naagaha reer dows sanamkii dulkhalasa la dhihi jiray ee la baabi'iyey ay usoo xajiyaanay xaggiisa soo aadaan oo baridoodu ay awrta ku dhaqdhaqaaqdo yacnii ay usoo safraan buu ka wadaa ayb saacaddu ma dhacaysa intii sidaa laga noqdo dadku ay sanam caabud ay noqdaan maxaa keenaya aakhiru zamanka maxaa nebigu sidaa uu u leeyahayna aakhiru zamanka cilmigaa yaraado jahligaa bato shirkii oo dhanna jahli baa keeno iyo tawxiidkii iyo diintii diintiioo la fahmin bacdi innaas marka waxay yidhaahdaan nebigaa wuxuu yidhi aniga ka baqi maayo inaad shirki samaysaan marka ummaddaani wax shirki aka ah inaynan ka dhacayn inay deliil u tahay bay dhaheen nebigu awalan ma dhihin ummaddan shirki kamaba dhacaayo ma dhihin isaga ee wuxuu yidhi idinka oo saxaabaduu la hadlaayee idinkaga cabsan maayo inaad gadaashay shirki samaysaan saxaabadiisu kula hadlaayo taas ee ma dhihin rasuulka dad dambe oo laa ilaaha illa allahu yidhaahdaa shirki kumaba dhacaan ma dhihin taana inaanu dhihin waxaa ku tusayo dadkaa nebiga hadda la jiray ee iyagu muslimiinta ahaabaa waxa hadalkan baa ka dhacay markaasuu yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sidaa buu tilmaamay in asnaamta la caabudi doonana waa sheegay dadkaa caabudayana waa ummaddiisii oo jahli intay eh, koray dabadeed oo macaalimtii ka dhuntay inay marka sidaa yeeli doonaan buu ishaaray marka macaanidaasa marka ayaa ku dhex jirta uma nahada sala اllahu calayhi waalihi wasalama nebigu waa kacay fawaafaa xunaynan xunayn ayuu gaaray wahuwa waadin xunayn waa waadi xaduurin yacni hoobad ah min awdiyati tihaama ayb reer tihaama wa huwa waadin waadi weeyaan xaduurin oo marka waadigu waa dooxo waa dooxo xaduurin adag aad u adag min awdiyati tihaama reer tihaama dooxooyinkooda ka mid ah waqad kamunat lahum hawaasinu fiihi waqad kamunat way ugu gambatay hawaasinu hawaasin lahum iyagiibay ayay ugu gambatay fiihi waadiga dhexdiisa yay ugu gambadeen oo waxay dhigeen meeshaa marka ciidan markaa yacnii eh, loogu talagalay si kaflaan inuu ku weeraro wixii meeshaa soo maro fawallal wadalika fii camaayati subxi wadalika kaagaasuna fii camaayati subxi subaxa mugdigiisa ayuu ahaa ayb subaxa xilla yacni mugdi uu yahay subxii oo markaa yacnii weli mugdi ay tahay bayna ahayd rasuulkuna markaasuu salaadda subax tukaday faxamaluu cala almuslimiina muslimiintii bay weerareen xamlata rajulin waaxidin hal nin weerarkiis oo kale ayay hal mar seefihii marka ku boobeen iyo warmihii iyo walla almuslimuuna muslimiintii waa jeesteen laa yanwii axadun iyadoo uunan soo leexanaynin qof calaa axadin qof kale aanu ku soo leexanaynin iyagoo midkoodna midka kale uunan kusoo leexanaynin waa firxadeen taana marka waxaa u keenay waa oo waxay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma can qila min qilatin maanta yacnii yaraan mana looga adkaanayo labaiyo toban kun yaad xirteen markaasaa ilaahay oo wax ku tusayo marka iyagii xikamka qhaswadanna waxaa ka mid ahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxyadii kor u soo qaadmay in tawaaduca la baro ayb oo la tuso iyagoo tiro badan in laga guulaysan karo laakiin ciribta dambe iyagu yeelanayaan fawalla lmuslimuuna laa yalwi axadu calى axadi fadalika qowluhu tacaala weyaan waywma xunaynin laqad nasarakum اllahu fii mawaaqina katiiratin ilaahay goobo badan buu idinku guuleeyey wayowma xunayninna waa idin guuleeyey id acjabatkum karatukum markay idin cajab gelisay tira badnaantiinna falam tugni cankum shay waxba idinkagama aynan tarin tira badnaantaa waxba idinmaynan tarin wadaaqat calaykum dhulkii baa idinla ciriirtiyoomay bimaa raxubat maca ruxbatihaa waasacnimadeeda lala qabo dhulkiioo waasac ayaa ciriiri idinla soo noqday uma wallaytum waad jeesateen mudbiriina idinkoo daba jeedinaya wadalika anna bacdahum qaal kaasuna wuxuu ahaa qaarkood baa waxay dhaheen lan nuqlaba alyowma min qilatin maanta nalaga rayn maayo mana laga adkaanayo min ajli qilatin tira yaraan darteed darsi kalena meeshan waa ku jiraayo ciidanka qayb ka mida waxa ay sameeyaan ama hadalka ay yidhaahdaan inuu saamayn ku yeelanayo ciidanka dhammaantiisa qaaraa hadalkan yidhi ciidankii buu saameeyey dagaalkii uxud qaar ayaa qaladka galay ciidankii dhammaay waa saameeyey ayb marka taa waxay kutusaysaa dadka yacnii hal far waayo fartaasi marka haddii ay dacfi uu soo galo dacfiga inta kalena wuu saamaynayaa wahabata rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa sugnaaday walam yafira ma cararin wa macahu min asaxaabati waxaa maciise ahaa saxaabadana ka mid ahaa abuu wa cumaru wa caliyun wa camuhu alcabaas wa bnaahu cabaas iyo labadiisii inan alfadlu wa quham ayb wa abuu sufyaana bnu اlxaariثi bni cabdilmualib ayb oo nebiga ilmaadeer ay ahaayeen wabnuhu jacfar iyo wa kuwo kale ayaa sugnaadeen wahuwa yowmaidin wahuwa sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yowmaidin maalintaasi raakibun uu yahay mid fuushan baqlatahu baqashiisii allatii ahdaaha lahu uu u soo hadiyeeyey farwatu bnu nufaatata aljudaamiy wa huwa yarkuduhaa isagoo markaa orodsiinayo ilaa wajhi lcaduwi cadowga jihadiisa isagoo usoo orodsiinayo waalcabaasu cabbaasna aakhidun bixakamatihaa cabbaasna marka uu xakamaheeda gacanta ku hayo u hayo ayb yakufuhaa uu celinayo can itaqadumi inay nebiga ka hormarto isagoo ka celinayo wa huwa sal اllahu calayh ali wasalam nebigana yunawihu bismihi magiciisa oo muujinayo markaa yaquulu uu dhahayo ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ana nabiyu aniga nebigii baan ahay laa kadib been maaha ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay laba mas'alaa meeshan marka ka soo baxayso mas'ala waxay tahay ana bnu cabdilmualibta uu leeyahay xilliga dagaalka lagu jiro qofka aabbayaalkii iyo awowayaalkiis hadday dagaalyahanno ahayn inuu ku faano inay bannaan tahay oo aynan ahayn middaas mid xun ayb marka dagaalka marka dagaalka lagu jiro in lagu faani karo mas'alo labaadna waa ka soo baxaysaayo cabdulmualib in lala bixi karo ayb maxaa yeeley waxay yidhaahdeen magac kasto oo ilaahay qayrkii loogu addoomeeyey waa la reebayo waa xaaraam xaashaa cabdاlmuطalib cabdulmuطalib ma ahani sababta iyada waa maxay nebigaa ku qowlay bay dhaheen mar haddii nebigu marka fii maqaami lmadxi fii maqaami eh, athanaa'i waalmadxi uu ku sheegtay magacaas eh, yacni magacii awowgii uu soo qabtay isagoo isku ammaanaya markaas ahal bowna ammaanta u ahaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ee eh, inay bannaantaha baa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen bacdu ahli اlcilmi uma amara alcabaasa cabaas buu amray <clears throat> wa kaana cabaas wuxuu ahaa jahiira sawti <clears throat> codkiisu midow aad u sarreeyey an yunaadiya inuu dhawaaqa buu amray yaa macshara alansaar yaa macshara asxaabi shajara war ansaaray dadkii diinta markaa usoo gargaarayow <clears throat> yaa macshara asxaabi shajara dadkii baycatu ridwaan geedda nebiga hoosteeda kula mubaayacooday yaa macshara asxaabi samura quricii geeddii quraca ahayd dad yani dadkiisa ayb waa asxaabu tii un baycatu ridwaan ay ka dhacday falamaa samicahu lmuslimuuna muslimiintii markay maqleen wahum iyaga oo faaruuna yacnii cararaaya karruu way soo rogaal celiyeen wa ajaabuuhu wayna maqleen nebiga sal ll ly slam oo way u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen labayka labayka wa jacala arajulu qofku wuxuu gudagalay idaa lam yastadic <clears throat> idaa lam yastadic haddaanu awoodin an yatniya baciirahu ratigiisa inuu soo laabo yacnii tiro badnaanta iyo ciida waxaan dadkan yaacay iyo firxadkoodii iyo tiro badnaantii meeshii dhammaa waa buuxiyeen qofkood marka maunan awoodaynin inuu soo leexiyo ratigii ayb haddaanu awoodeynin wajacala rajulu ninka qofku wuxuu gudagalay idaa lam yastadic hadduusan awoodaynin an yatniya baciirahu ratigiisa inuu soo laabo likarati اlmunhasimiina dadka jabay badnaantooda darteed nasala can baciirihi ratigiisuu ka degaayey wa akhada dircahu camburbireedkiisuu qaadanayay falabisahaa waa labisanayay waakhada sayfahu seeftiisii buu qaadanayay wa tursahu iyo gaashaankiisa wayarjicu waa laabanayay raajilan isagoo lugaynaya ilaa rasuulilahi sala allahu calayh waali wasalam xataa ida ijtamaca xowlahu ilaa ay agagaarihiisa ku soo kulmeen cisaabatun jamaaco <clears throat> oo minhum iyaga ka mid ah naxwa almi'ati boqol oo kale ah istaqbaluu hawaasin hawaasin bay qaabileen fajtaladuu hum wa iyaahum iyaga iyo hawaasin ayaa markaa yacni si fiican markaa isu kululeeyey ayb oo yacnii way isjeedleen macnaha waxaa weeyaan si fiican bay isku dhex galeen <clears throat> washtadat ilxarbu dagaalkiina waa darnaatay xarbadii way darnaatay wa alqa allaahu ilaahay wuxuu riday fii quluubi hawaasin reer hawaasin quluubtooda alrucba argagax buu ku riday xiina rajacuu markay soo laabteen falam yamlikuu anfusahum nafahoodii waa hanan waayeen waramaahum sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ku tuuray nebiga biqabdati xasbaa'a quruurax cantoobadiisa markaa ku jiray biyadihi gacantiisa uugaga tuuray falam yabqa minhum maharin harin axadun axad ilaa naalahu minhaa waa gaaray mid iyaga kama baaqi noqonin ilaa dhagaxaas waxbaa ka soo gaaray ayb wafusira waxaa lagu fasiray qowluhu tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa bidalika ibnu kaiir marka wuxuu leeyahay wacindii aniga agtayda fii dalika nadarun arrintaa daymaa ku sugan lanna alaayata maxaa yeele aayadda nasalat fii qisati badrin beder bay ku soo degtay kamaa taqadama marka aayadda ha loo soo qaato haddii la rabo laakiin kuma soo degin xunayn xunayn sanadii sideedaad waa baderna sanadii labaad ayb ayb wanafara hawaasinu bayna yaday lmuslimiin muslimiinta hortoodii ayay hawaasin watafiru hawaasinu hawaasin way cararaysay bayna yaday lmuslimiin muslimiinta hortoodii ku ordayeen wayatabicuunahum way raacayeen muslimiintana yaqtuluuna iyagoo dilaya wayasiruuna qafaalayo falam yarjic aakhiru saxaabati saxaabada kii ugu dambeeyey ma soo noqonin ilaa rasuulilaahi kuma soo laabanin nebiga xaggiisa sala allahu calayh waali wasalama ilaa wal usaaraa bayna yadayhi ilaa wuxuu soo laabtay maxaabiistii oo nebiga hortiisa tuban kii ugu dembeeyey ile labaiyo toban kun kii ugu dambeeyey nebiga uma soo noqonin ilaa wuxuu soo noqday maxaabiistii hawaasinoo hortiisa la tubay ayb marka qhaswada dhanbaaba waxay ahayd marka xikamka laga lahaabaa waxaa ka mid ahayd middaan ilmihii iyo naagihii iyo xoolihiiba in laga qaniimaysto oo lagala wareego dadkii marka maka aan waxba ku soo helin oo xoolo aan ku soo helin baa ilaahay xoolo uga dhigay ayb ilaa walusaara bayna yadayhi waxaase sala allahu calayh waali wasalam nebigu wou koobay amwaalahum maalkooda iyo waciyaalahum ilmahooda wanxaasat dawaa'ifu min hawaasin qayb kooxo reer hawaasin ka mida waxay isku urursadeen ilaa awdaas awdaas meesha la yidhaahdo fa bacata sala allahu calayh waali wasalam ilayhim nebiga wuxuu u diray abaa caamirin alashcariy abuu caamir alashcari ayuu u diray wasmuhu cubayd wa macahu waxaa la jiray ibnu akhiihi wiilka uu adeerka u yaho walaalkii uu dhalay abuu muusa alashcari xaamilu raayati almuslimiina isagoo marka muslimiinta kan calankooda wada ah fii jamaacatin min almuslimiina maca jamaacatin min almuslimiin iyadoo jamaaco markaa muslimiin ay la jiraan faqataluu minhum khalqan dad bay ka dileen wa qutila amiiru lmuslimiina muslimiinta amiirkoodiina waa la dilay abuu caamirin ahaa <clears throat> ramaahu rajulun ninbaa wuxuu ku soo ganay fa asaaba wuxuu asiibay marka ninkaasi rukbatahu jilibkiisii fa kaana fiihaa xadfuhu marka geeridiisii taasay noqotay marka faqatala abuu muusa alashcari abuu muusa alashcari wuxuu dilay qaatilahu kii dilay isaga wa qiila waxaa la yidhi bal aslama qaatiluhu qaatilkiisii ninkii dilay abuu caamir waa islaamay bacda daalika markaa kadib wa kaana axada ikhwatin casharatin wuxuuna ahaa toban walaalaa mid ka mid ah qatala abuu caamir abuu caamir wuxuu dilay atiscata qablahu sagaalkii la dhalatay buu dilay abuu caamir nacam kan baa marka abuu caamir isaguna dilay faallaahu aclamu walamaa akhbara abuu muusa rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam bidalika abuu muusa alashcari markuu u sheegay nebiga arrintaa oo ninkii in la dilay abuu caamir istakfara sala اllahu calayh ali wasalam liabii caamir nebiga abuu caamir waa u dembi dhaaf dalbay weliba riwaayaadku waxay leeyihiin bukhaariga iyo ay warinayaan wou soo nebigu waa weyse qaatay qiblada u jeestay labadiisa gacmood buu kor u qaaday markaasuu u duceeyey darajaadkiisa kor inuu jannada ugu dhigo ayb <clears throat> wa kaana abuu caamir abuu caamir wuxuu ahaa raabica arbacatin afar mid afare afar ku ah usushhiduu yowma xunaynin maalintii xunayn markaa iyagu markaa lagu dilay dagaalkaasuu shahiiday wa thaanii kan labaad wuxuu ahaa aymanu bnu ummi ayman waaaliduna yaziid bnu zamcata bni اlswad buu ahaa waraabicuna suraaqatu bnu اlxaarif bni cadiy min bani اlcajlaan min alansaari radia allahu canhum wa ama almushrikuuna faqutila minhum khalqun kaiirun baa laga dilay wa fii hadihi اlqaswati duulaankan dhexdiisa yaa qaala sala اllahu calayhi waalihi wasalam nebigu uu yidhi man qatala qatiilan falahu salabuh man qatala qofkii dilo qatiilan maqtuul qof la dilay qofkii dilo falahu salabuhu qalabkiisii buu leeyahay isaga riwaayo kale waxay leedahay walahu bayiinatun markhaatina u haysto ayb marka ninku hadduu markhaati hal a ah keensado hal waa la aqbalayaa xataa laba shardi maaha hal nin hadduu u markhaati furo ninkan ninkaas waa dilay uu yidhaahdo qalabkiisii isagaa la siinayaa uu watay dharka hubka uu markaa gacanta ku haysto ku raran yahay gaadiidka markaa uu wato salab ayaa la yidhaha haniimadana ma lagu daro oo ma gelayaan ayb fii qisati abi qataadata radia allaahu canhu dagaalkii qisadii abu qataada ayay ku timid buu yidhi marka halkaasaa hawaasin iyoyacnii dagaalkoodii uu ku khatimay alimaam alxaafid ibnu kaiir raximah اllahu tacala wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi waasxaabihi ajmaciin